alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabu fadli qiraa'ati alqur'aan xadiidka kun iyo siddeed dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix iyo toban wa can cabdilaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma can nabiy sala allahu aleyh wasalam abu daawuud iyo tirmidi waxay ka soo wariyeen cabdulahi bni camr bni alcaas isagoo cabdullaahina ka warinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi yuqaalu lisaaxibi alqur'aani iqra' wartaqi warattil wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuqaalu waxaa lagu odhanayaa lisaaxibi alqur'aani kii qur'aanka u saaxiibkaha iqra' akhri aakhiraa lagu odhanaya qur'aanka akhri wartaqi derajaadka jannadana kor akhri oo kor warattil tartiili oo qiraa'ada qur'aanka kala saar oo wanaaji oo tajwiidi qiraa'o wanaagsan oo mujawadaa oo kala saarsaaran yacni akhri oo aad kala caddaynayso xuruufta kala bayaaminayso kala caddaynayso oo xaraf walba xaqiisa iyo mustaxaqiisa aad siinayso kamaa kunta turatilu fi dunya ay tartiilanka tartiilika fi dunya tartiil la mid a yacni markaa wanaajintii qiraa'ada aad wanaajin jirtay adduunyada wanaajin la midoo kale akhri yacni sidii wanaagsaneed u akhrin jirtay si la mida u akhri tartiilka waxay ku fasireen culammadu oo in xaraf walba xaqiisa iyo mustaxaqiisa la siinaayo oo xuruuftii la kala saarsaarayo sakrun muratal marka la yidhaahdo qofku marka waxa weye afkiisu quruxsan yaho ilkihiisu feedhfeedhan yihiin ayaa la yidhahda waa muratal yacni xuruuftii baa la kala saaraya la kala bayaaminaya maaha waxa weeye markaa in yacni xuruufihii qaarkood qaarna la liqayo qaarna la tufayo qaarna lagu dhawaaqayo qaarna la liqayo ee xuruuftii markaysa waa la wada saaraya waa la bayaaminaya waa la kala saaraya xaraf walba waa la muujinaya waa la muujinaya qaar in ikhtilaas lagu samaynayo iyadoo qiraa'ada aynay ikhtilaas ku sugnayn ma aha markaysa waxa muraadku ee xaraf walba waxa weeye markaa sida uu yahay baa loogu dhawaaqaya loo akhrinaya meelaha dee qiraa'aadka qaarkood ikhtilaaska ay akhriyaan iyadu waa gaar waxaan ka hadlayaa meelaan markaysa markaa ikhtilaas la akhriyin baan ujeeda waayahay faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa faina mansilataka darajadaadu cinda aakhiri aayatin aayadta ugu dambaysa agteeda weeye aayaddaasoo taqra'uha ad akhrido aayadaad akhdata ugu dambaysa baa derajadaada jannadu ay noqonaysa rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidi baa soo wariyey waqaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasan oo saxiixa albaanina waa taxsiiniye wuxu ihi xadisku xasan xadiiskan waxaa laga qaadanayaa darajaadka jannadu inay badan yihiin baa laga qaadanaya cadadka aayaadka qur'aanka darajaadka jannadu inay marka waxa gaadhayaan ayaa laga qaadanaya marka darajaadka jannadu inay badan yihiin baa laga qaadanaya weliba saaxiibulqur'aanka dee aan nebi ahaynna dee waa laga sii fadli badan yihin waa nebiyadiina ka sii fadli badan nebiyaduna waa sii kala fadli badan yihin waa sii kala darajaad sarreeyaan ya saaxiibulqur'aanka qudhiisuna dee waxa weeye waa maraatib oo sida qofku saaxibulqur'aan u yahay yacni waxa weeye waa lagu kala miisaan badan yihi yani cilman wa camalan wa qiraa'atan wa tadabburan wa tartiilan ya iyo dadaal markaysaa lagu dadaalayo mid walba hadday tahay cilmiga qur'aanka loo aqoon yeesho akhrintiisa iyo macnihiisaba hadday tahay tadabburkiisa hadday tahay qiraa'adiisa hadday tahay ku camalfalkiisa hadday tahay waxa weeye markaa qurxintiisa iyo tajwiidintiisa yani waxa weye waa lagu kala miisaan badan yihin marka darajaadka jannadu inay badan yihin baa laga qaadanaya yani saaxibulqur'aanku saxaabi buu noqon karaa taabic buu noqon karaa yani marka cid ka dambaysuu noqon karaa aakhiru zamaanka cid imanaysuu noqon karaa iyaguna isku wada martaba waaxida maaha yani waxa weeye waa maraatib marka darajaadku yani marka waxay noqonaysaa nisbi ayay noqonaysaa dadka nisbadooda ku kala duwanaanays oo dee siday qur'aanka ictinaagood iyo dadaalkood iyo akhrintooda iyo barashadooda iyo ku dadaalkooda iyo camalfalkoodu u kala miisaan badan yahay ayaa darajaadkooduna u kala weynaanaya oo derajo iyo derajayaday tahay ayaa haddana kama dhalanayso iyadoo derajo iyo derajo ay tahay inay derajaadku iswada la'eg yihiin ya midna waxaa laga yaabaa derajo kasta inay tahay markaysaa mid masaafo dheer ah oo marka aad u weyn midna waxaa laga yaabaa darajaadkiisu markaysa markaa inay tahay yacni mid markaa waxa weeye duuna daalika ah duuna daalika oo sida xasanaadku dee waxa weeye iyagoo suurada isaga eg ay u kala sawaab bataan ayaa saaxibulqur'aanna darajaadka la siinayaa ay kala badanayaan yaa yacni waxa weeye saaxibulqur'aan kasta ma aha inuu saaxibu qur'aan kasta la derajo yahay ee waxay noqonaysaa siday u kala miisaan bataan ayaa darajaadkoodana u kala waaweynaanayaan oo xagga kamiyada ayaa dhici karta markaana inay ku kala horreeyaan cadadkii darajaadku walow ha isleekaadaanbe marka taana waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal saaxibuulqur'aan fadligiisaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanaya qur'aanka intuu xafidsan yahay ku camal falay in aakhiro markaysaa derajadiisu jannaduna ay noqonayso saaxibuulqur'aankana waxay culammadu yidhaahdeen waa xaafidkii qur'aanka markaysaga xafidsanaa kuna camal camalfalaayey qur'aankana akhrinayey qur'aankana akhrinayey kaasaa ugu horreeya kan musxafka ka akhrinaya aad ugu dadaali jiray laftiisa ka warran waxay yidhahdeen culammadu marka la itlaaqo waxay ku dhacaysaa noocan laakiin kaasina dee nasiib buu ku yeelanaya nasiib buu ku yeelanaya laakiin fadiilada waxa iska leh xaafidka ayaa yeelanaya qur'aankii tilaawadiisa iyo akhrintiisa iyo camalfalkiisa mid walba ku dadaalayey ayaa yeelanaya marka taasna waxay ku tusinaysaa fadliga aanku siduu u weyn yahay way ku tusinaysaa xifdiga aanka la xafidaa lana akhriyaana siduu u fadli badan yahay bay ku tusinaysaa darajaadka jannaduna siday u fara badan yihiin ayay ku tusinaysaa baabka boqol iyo koob iyo siddeetan baabulamri bitacahudi alqur'aani wataxdiiri min tacriidihi linnisyaan amarkiibuu u baab yahay la amraayo bitacahudi alqur'aani qur'aanka in lagu dadaalo lagu noqnoqdo la amraayo ayuu u baab yahay iyo wataxdiiri digista laga diga ayuu u baab yahay min tacriidihi linnisyaan qur'aanka in loo bandhigo ilowshiiyo bimacnaa loo sababo si lagu ilaawaayo lala yimaado oo qur'aankai de haddii laba akhrin waayo o la raajici waayo dee waa la ilaawaya marka ilowshiyaa qofku ilaaway isagaa markaa u bandhigay oo u sababay ma masababtaa la yimi xadiiska kun iyo sagaal dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddobiyo toban can abi muusa radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wassalaam tacaahaduu hada alqur'aan qur'aankan ku dadaalo ku noqnoqda qur'aankan ku dadaaloo ku noqnoqda fa fawaladii nafsu muxammadin biyadih waxaan ku dhaartay kan nafsa muxammed gacantiisa ku sugantaa ku dhaartaye lahuwa ashaddu tafallutan min alibili fii cuquuliha lahuwa qur'aanku ashaddu tafallutan waa ka daran yahay xagga baxsiga min alibili geela waa ka daran yahay baxsiga sida geelu u baxsado si ka daran buu u baxsadaa fii cuquliha xaalay geelaasi ku sugan yihiin fii cuquliha xarkaheedii ay ku sugan yihiin oo ay xidhan yihiin ama aad ka sifayso waayo ibilku markaysa ibil mucayana ma aha xagga macnuhu nakire ka yihi marka inaad ka xaalaysiyo inaad ka sifaysaa labada ku bannaan inaad ka xaalayso iyo inaad ka sifaysaa labada ku bannaan min alibili geela waa ka daran yahay xagga baxsiga geelaasoo fii cuquliha alkaa'inati fii cuquliha yacni ku sugan yacni xarkaheedii markaa ku sugan oo yacni markaa ah xidhan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa aanka in lagu dadaalo akhrintiisa la badiyo oo la raajaco oo aad marka waxaa loogu noqnoqdo taasina ay tahay sabab keensanaysa qur-aanka in la hayo waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aanku inuu sida u baxsadaa ay daran tahay oo aad iyo aad uu baxsado oo geela baxsanaya waa markaa ka daranyahy waa ka daran yahy xagga baxsiga yani culumta kale qofka uu qaybo lama mid aha culumta kale waxaa dhici karta intuu qaybo wakhti badan inuu iska hayo laakiin aanku waa ka duwan yahay wuxuu u baahan yahay muraajacu u baahan yahay mutashaabihaad buu leeyahay meelo badanoo isu eg marka xagga lafdiga mutashaabihaadka a ah baa jira yacni aayado marka waxa isku lafdiyaa jira ama qayb aayad ka midoo isku lafdiyaa jira haddaanu qofkii raajicin yacni waa isku qaldayaa waa ka baxsanayaa saas aawadeed inuu hadhow soo rogan waayo ama isku qaldo ama mid eh, kale ku qaldo ayaa ka imanaysa in qaarkood kaba baxsadaan oo xasuusan waayo ayaa ka iman karta saas aawadee in lagu dadaalo akhrinta qur'aanka ayaa markaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed iyo toban wa can ibni cumara radia allahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal inamaa mahalu saaxibi alqur'aani ka mahali ibli mucaqala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam innamaa mahalu saaxibi alqur'aani ka qur'aanka u saaxiibka ah tusaalihiisu wuxuu ahaaday oo qura ka mahali ibili mucaqala sida geela la xidhay oo kale tusaalihiisuu la mid yahay in caahada calayha amsakahaa geelaas hadduu markaa ku noqnoqdo oo ilaaliyo amsakahaa waa haynaya wa in atlaqahaa dahabat hadduu sii daayana waa marka waa baxsanaysa waa tegaysa waa baxsanaysa waa tegaysa yacni degeeluna waa dheeraynayaayo Eh, wakhti yar baa masaafo badan laga yaaba inuu goyn karo khaasatan haddaanu xidhnayn dee markiisa aad iyo aad buu dheeranaya dhul fog buu ka dhacaya dhul fog ayuu ka dhacaya xarkaha laftiisa dee waa goosan karaan oo dee waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inay goostaan dabeedna marka waxaway saa ku baxsadaan sidaa ay ku baxsadaan muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa qur-aanku inuu waxaweeye markaa baxsanaayo u baahan yahay in lagu noqnoqdo aad markaa loogu dadaalo haddii waxa weeye akhrintiisa lagu dadaali waayo lagu noqon waayo la raajici waayo waxay noqonaysaa markaa inuu markaa la ilaawo ilowshiyihina laba nooc buu u qaybsamaa nooc qofku waa ku dambaabaya bay yidhaaheen culammadu noocna ku dambaabi maayo noocanu ku dambaabayn waxay tahay isagoo qur-aankii ku dadaalaya hadduu haddana qur'aankii ka baxsanayo oo marmarka qaarkood meelaha qaar la ilowsiinaayo taas marka waxa weeyaan dhibi kuma sugna kumana dambaabayo kumana dambaabayo dadkuna ilowshiya waa kala badan yihiin ijtihaadkiisi iyo dadaalkiisina isagu waa la yimi oo tacahudkii waa la yimi ma dayicin qur'aankii laakiin waxa weeye lbashar bay tahay wakhtiyada qaar inay wax ilaawaan waana dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood inuu markaa aayada ama ka badan inuu ilaaway waa dhacday wuxuu maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam nin qur'aan akhrinaayo qur-aankii sare u qaadaya xadiiska bukhaariga dabeedna waa u duceeyey dabeedna wuxuu laqad adkaranii kada wa kada aayatan kuntu unsiituha min suurati kada nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi wuxuu ii xasuusiyey intaa iyo intaasoo aayadood oo kuntu unsiituhaa min suurati kada laga ilowsiiyey suurat hiblaayo ayuu i xasuusiyey nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalam xadiiskuna wuxuu ku sugan yahy bukhaariga wa fii lafdin kuntu asqadtuha marka isqaadka waxaa looga jeeda macnaa xadiiskan riwaayadan kale inay la macno tahay ayuun baa laga tilmaamaya marka waxaa laga qaadanayaa ilowshiyaha isagoo aanu sabab ku lahayn ruuxu ee dabiicat insaan ah ya fanasiya walam najid lahu cazma aayadda waa tuu allah ku yidhi yani waxa weeye nisyaankaas xadiiskii tirmidigu muxuu sheegayaa nasiya aadamu fanasiya duriyatu aadam baa ilaaway tafirtiisna waa ilowday ya marka waxa weeye taas haddaanu qofku sabab ku lahayn ee dhibi kuma sugna uuna qur-aankii ku dadaalayo uuna ka baxsanayo isaguna markaa uu raajacayo ku dadaalayo yani uu xil iska saaray lagumana dhaleecaynayo laakiin hadduu qur-aankii xaalayn waayo faraha ka qaado akhrin waayo oo deedna qur-aankii sidaa uu ku ilaawo taas isagu waa ka duwan tahay oo waxa weeye waa xaalad markaa aan fiicnayn weeye culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yani waxa wey miduu ku dembaabaayo oo qur'aankiibuu dayacay marka taas waa ku dambaabaya waa ku dambaabaya bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi saasay yidhahdeen kale xadiis lagu soo wariyey mawduucaasna waa jiraan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen bacdu salaf laga soo wariyey ilowshiyaha qofku qur'aanka ilaawo waa nisyaankaa kollay tafriidku ku jire oo qofku ka gaabiyeye waxay yidhaahdeen dembi daraaddii unbay u dhacday inuu ilaawey waa ilowshiya hadda markaysaga qofka lagu dhaleecaynayo taa waxaa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen dembi daraaddii inuu ilaawey waxay salafka qaarkood yidhahdeen qur'aanku waa nicmo weeye in la ilaawo qur'aankii oo qofkii markaysaga qur'aankii ilaawaana waxa weeye waa nooc musiiba musiibo kastana waxay ku dhacdaa sabab dembi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum marka bacdu salaf baa saas yadaa yidhi yani waxa weeye nisyaankaa qofka lagu dhaleecaynayo ee lowshiyaha qur'aanka uu ilaawayo ee qur-aankii u dayacay waxa weeye iyada markaa dunuub baa sababtay waayo waa musiibo weyn qur-aankii juhdiga iyo dadaalka iyo ku baxday inuu markiisa ilaawaa waxa weeye taas iyadu waa culusta waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam tacliimtiisa siday u fiicnayd iyo amhaasha sida u soo qaadanayey dadku waxay garanayaan siduu wax ugu tusaalaynayey yani marka ayaa laga qaadanaya min asaaliibi tacliimi nabiyi sala allahu aleyh wasalam siyaalaha nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkiisa waxu baraayey ummaddiisa waxu barayey ee wanaagsanayd bay caddaynaysaa ashyaaday garanayaan ashyaada maxsuuska waxay yaqaaniin inuu wax ugu metelo amhaal iyo tusaalayaal ugu soo qaato ou taa ugu shabaho waxa weeye waxay ka mid tahay yani markaa min xusni tacliimi tacliimta nebigu sala allahu aleyh wasalam siday u wanaagsanayd ay iyaduna gudagelaysaa ay ka mid hadday dhacdo qofku inuu ilaawo qur'aanka wax ka mida waa inaanu odhan nasiitu kada xadiis nahayiyaa jira oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaanu odhanin markaa nasiitu aayata kada wa kada ama aayata kayta wa kayta ayaan ilaawayaanu odhan ee eh, ha yidhahdo unsiitu ya ama nusiitu waa lay ilowsiiye ha yidhahdo waa lay ilowsiiye maxaa loo diidayaa markaa inuu yidhaahdo nasiitu waxaa loo diidayaa nisyaanka laba macno lehoo tarkiga shayga laga tago ogaan looga tagana nisyaan waa la yidhaahdaa waa tarku camdin tegista sahwi iyo ilowshiye looga tagana waa la yidhahdaa marka nasiitu lqur'aana haddaad tidhahdo qur'aankii maan ilaaway ama nasiitu suurata kada waxay u ekaan kartaa camalfalkii aan ku camalfalayay waa ka tegey ya nasu llaha fanasiyahum marka maadaama markaysaga taa ay shabah ku leedahay baa la diidaya cibaarada xun in la isticmaalo ama cibaaro macnaha xun iyo ihaaminayso kumoosinaysa in la isticmaala la diidaya saasaa loo yidhi nussiitu ama unsiitu waa in la yidhaahdaa saas la yidhi baabka baabu istixbaabi taxsiini sawti bilqur'aan codka in la wanaajiyo jeclaysiga la jeclaysanayo u baab yahay bilqur'aani qur'aanka lagu wanaajiyo yacnii qur'aanka marka la akhrinayo cod wanaagsan in lagu akhriyo oo in la wanaajiyana la doono wa talabi alqira'ati min xasani asawti walistimaci laha iyo qiraa'ada in laga dalbaayo in la jeclaystay buu u baab yahay min xasani sawt mid codkiisu wanaagsan yahay walistimaaci laha iyo in la dhegaysto oo loo dhigraariciyo raariciyo qur'aanka uu akhrinaayo jeclaysiga la jeclaysta u baab xadiidka kun iyo koob iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal iyo toban can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abu hureyra waxau yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanaayo maa adina allaahu lishayin maa adina linabiyin xasani asawti yataghannaa bilqur'aani yajharu bih maa adina allaahu allah ma dhegaysto lishayin shay ma dhegaysto maa adina intuu dhegaysto linabiyin nebi uu dhegaysto nebigaasoo xasan isawti codkiisu wanaagsan yahay yataghannaa bilqur'aani xaaluu nebigaasi qur'aanka uu ku qunnaynaayo bimacnaa waxa weeye cod wanaagsan uu ku akhrinayo yajharu bihi xaaluu markaa la jahrayo sare u akhrinayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey macnaa adina allaahu adina allaahu macnihiisu wuxuu yahay ay istamaca dhegaysadka weeye waa dhegaystay weeye wa huwa ishaaratun ila alridaa waalqabuul waa tilmaan la tilmaamayo raalli ahaansho allah ka raalli yahay iyo qabuulo aqbalaayo in la tilmaamayo weeye marka adina wuxuu ku fasiray inay marka hore istamaco la macno tahay mar labaadkiina wuxuu tilmaamay in markaa rido iyo qabuul looga jeedo oo macnaha la tilmaamayo sifaadka ilaahayna sidooda loo sugaa macnaha ka laazimaya xaqa ana laazimulxaqi xaqun xaq wixii ka laazima waa xaq marka macnaha ka laazimayaana wuxuu noqonaya xaq buu noqonaya marka waxaa kale jira laazimka sifada marka la tilmaamaayo lagu fasirayo laba siyood weeye mar taawiilkii la diidayay noqonayso marnama noqonayso marka waxa weeye haddii asalka la nafiyo la diido oo la yidhahdo sidaa ma ahee muraadka looga jeedaaba waa laasimka oo asalkii aan la sugin waxay noqonaysaa ta'wiil madmuum ah ayay noqonaysa laakiin haddii waxa weeye asalkii la sugayo dabeedna marka waxa weeye laasimkana la sheego markaa dhibi kuma sugna waayo laazimulxaqi xaqun labada macnoba waa faa'iidaynaysa hadday tahay macnaha asalka ah iyo hadday tahay macnaha yani markaa laazimka ee ka dhalanaya marka halkanna waxa weye waa in labadaba marka la sugaa labadaba waa in marka la sugaa muawilada mashaayikhda waxawilo qaarkood waxay leeyihiin istimaaci kuma fasiri karo waayo dee ilaahay marka waxa weye codadkao dhan buu maqlaa sida codadka u maqlaana ma kala miisaan badna isku sibu u wada maqlaa marka waxa weeye maqalka ma ahee waxaa markaa laga tilmaamaya dhegaysiga maqalka loogama jeeda waxaa laga tilmaamaya ridaha iyo qabuulkunbaaba loo jeedaa waa ka raalli noqdaa yani marka ayaa laga tilmaamaya waa jecelyaho waa ka raalli noqdaa oo sawaab wanaagsan buu ku siinayaabaa laga tilmaamaya laakiin calaa kulli xaal samciga mar wuxuu u arooraa iyadoo loo jeedo macnaha caamkao idraagga ah idraaku lmasmuucaat marna waxaa loo jeedaa macno khaasa baa loo jeeda macnaha loo jeedaa waa maxay waa samca ijaaba waa qabuulta la yidhaahdo waa maqal aqbalaad iyo waxa weye ajiibitaan ah samica allaahu liman xamida marka la leeyihi ashyaada kale ma maqla miya yani waxa weye si gaara loo tilmaamaya cidda ilaahay u mahadnaqaysa inuu ilaahay maqlayo marka maqalka waxaa loo jeedaa mid khaasa baa laga tilmaamaya waa samca qabuulin wa ijaaba waa maqal uu aqbalayo ou ka ajiibayo ayuu maqlaya waa maqal khaas ah maqalkii caamka ahaaye idraakulmasmuucaadka maaha kanna waa saasoo kaleo istimaaca waxaa laga tilmaamaya sifat ladan waxaa laga tilmaamayaa oo markaa dhegaysiga markaa la macno ah yacni waxa weeye dhegaysaduu ka raalli yahay oo aqbalaayo ayuu ilaahay dhegaysanayaa waa dhegaysanayaa oo waa jecel yahay oo waa ka raalli yahay oo waa ka aqbalayaa yacni markaa taasaa laga tilmaamaya marka asalkii adanka waa inaad sugtaa marka maa adina allahu lishayin maa adina linabiyin xasani sawti yatahanna bilqur'aan nebiyaduna waa cod wanaagsanaayeen maa adina ay markaa macnuhu wuxuu u dhacayaa adanan ka adanihi yacni dhegaysi la mida dhegaysigiisuu dhegaysanaayo nebi eh, codkiisu wanaagsan yahay dhegaysigu dhegaysanayo dhegaysi la mida ilahay ma dhegaysaa laga tilmaamaya ya yacni waxa weeye sida uu u dhegaysanaayo yacni shay kale uma dhegaysto riwaayaadka qaarkoodna waa ku soo aroortay iyadoo macnaha yacni lasii caddaynayo xadiis tilmaamaya lallahu ashaddu adanan ila arajuli min saaxibi alqaynati ilaa qaynati allah waa ka daran yahay xagga marka dhegaysiga ila rajuli ninkii alxasan asawti codkiisu wanaagsanaa bilqur'aani yacni markaa dhegaysiga uu dhegaysanaayo ila rajuli xasan asawti bilqur'aan wuxuu ka daran yahay min saaxibi alqaynati ila qaynati yacni kii waxa weeye markaa u saaxiibka ahaa yacni cidda marka u heesaysa heestiisa siduu u dhegaysto kii heesta markaa la muraaqoon jiray siduu heesta eh, ciddaa u heesaysa u dhegaysto yacni si ka daran baa ilaahay u dhagaystaa markaysa waxaan yacni qur'aanka codka wanaagsan lagu akhrinayo xadiiskanna ibnu maajah ayaa soo wariyey ibnu maajah ayaa markaa soo wariyey marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in codka qur'aanka lagu akhrinayo la wanaajiya laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya codka qur'aanka lagu akhrinayo in la dhegaystaa ayaa lafteeda laga qaadanaya yataqanaa bilqur'aani yajharu bihi labadani ma isku macnaa yatahanaa bilqur'aani yajharu bih ma bimacnan miyaa oo yajharu bihi yatahanaa bay fasiraysaa mise waa kasii duwan tahay bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen way fasiraysaayo yajharu bihi taqaniga la sheegayaaba waa jahriga lala jahraayo laakiin culamada qaarkood way kala duwaan wejigaasaana fiican oo in la yidhaahdo yacni sida uu qur-aanka ugu qunnaynayo ee u akhrinaayo ugu luuqaynayo yacni marka ayaa marka wanaagsan qur'aankiina waa la jahrayaa oo sare ayuu markaysa markaa uqaadayaa sare ayuu u qaadaya yacni qur'aanka waxa weeye sare iyo hoos mid walba waa loo akhrin karaa maanic marka qofka u diidaya haddaanu jirinna in sare loo qaadaa way fiicanta way fiicanta si waxa weeye markaa qofkan dhegihiisu si ay markaa qur'aankii u maqlaan laakiin wakhtiga masjidkoo kale uu joogo oo dad ay tukanayaan oo dad qur'aan oo dad qur'aan akhrisanayaan xaalka caynkaas waa inu hoos u dhigaa waa tii xadiis uu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yajharu bacdukum cala bacdin bilqira'a qaarkiinba qaarka kale sarayana ugu qaadin qiraa'ada ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa uu yidhi marka waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka in qiraa'ada sare loogu qaado wakhtiyada qaar tukanayaan yacni markaa in sare loogu qaado ama qaar kale qur'aanka ay akhrinayaan yacni waxa weeye waxaa la doonayaa in qof waliba hoos marka uu akhrisaa la doonaya laakiin haddii kale oo meesha uu keligii ku sugan yahay ama dad tukanaya dad qur-aan akhrisanaya toonna ayna jirin oo cid uu ku dhibaya ayna jirin xaalka noocaas ah inuu sare u qaada waa fiican tahay inuu sare u qaada waa fiican tahay marka yajharu bihina waa sheegaysa waa innagii hore usoo sheegnay nin qur-aan ahrinaaya oo codkii sare u qaaday in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maqlay dabeedna uu ku xasuustay aayado markaa yani la ilowsiiyey laqad adkaranii kada wakada aayatan kuntu usiituha kuntu unsiituhaa min suurati kada xadiidka kun iyo labiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo eh, labaatan wa can abi muusa alashcariy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala lahu abu muusa alashcari waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu ku yidhi laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud allah baan ku dhaartaye xaqiiqe e uutiita waxa lagu siiyey mizmaaran yani waxaa lagu siiyey cod wanaagsan baa lagu siiyey mismaarka waxaa la yidhaahdaa yani markaa kamanka ayaa la yidhahdaa yani marka waxa codka wanaagsan iyo marka ayaa loo isticmaalaa marka mismaaran waxaa loo jeedaa sawd wanaagsan baa lagu siiyey oo min mazaamiiri aali daawuud aali daawuud marka waxa weeye mazaamiirtoodii bimacnaa codadkoodii wanaagsanaa yani jinsigooda ka mida oo shabahays yani shabah ku leh muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo limuslimin muslim u sugnaatay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala lahu in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ku yidhi abuu muusa alashcari low ra'aytanii wa ana astamicu liqiraa'atika albaarixa low ra'aytanii haddaad ii arki lahayd wa ana astamicu walxaal ana anigu astamicu aan dhegaysanayo liqiraa'atika akhrintaada aad qur'aanka akhrinaysay aan dhegaysanayo haddaad arki lahayd albaarixata xalay aan dhegaysanayay haddaad arki lahayd yani la ra'ayta cajaban layaab baad arki lahayd ama waxa weye la farixta bihi waad ku farxi lahayd waad ku farxi lahayd kolle xadiidkan markaa hore ayay ka mid ahayd oo muslim ku soo wariyey iyadoo xadiiska ka mid a ah, riwaayo gaara ma aha oo xadiiskan markaa ka baxsan laakiin muslim baa riwaayada la gaara la gaara laakiin isla xadiiskan bay ka mid ahayd marka haddii la odhan lahaa oo kale wazaada muslimun yacni saasoo kale la odhan lahaa waxay noqon lahayd markiisa markaa mid yani ka fiican qaabka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam abuu muusa alashcari inuu cod wanaagsan inuu qur'aanka ku akhrinayo inuu ku ammaanay marka codka abuu muusa alashcari inuu fiicnaa baa laga qaadanayaa yani markaa taas ayaa laga qaadanaya waxaanu markaa abuu muusa alashcari marka uu yidhi yani waxa weeye haddaan ogaan lahaa la xabartuhu laka taxbiiran weliba waa sii qurxin lahaa yani si nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu farxadgeliyo yani marka ayuu saa yidhi waxaa laga qaadanaya habeenkii qur-aanka in la akhriyo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qur-aanka in lala jaaro oo dee waxa waxaweeye nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga abuu muuse ma soo gelin yacni duleedkiisa isagoo dee markaa maraya ayuunbuu qiraa'ada abi muuse maqlay marka waxaa laga qaadanaya cod markaa yacni markaa koreeye in lagu akhriyo ayaa marka laga qaadanaya oo jahrigii qur-aanka lala jahraayey lafteeda way ku tusinaysa laqad uutiita mizmaaran min masaamiiri aali daawuud aalka waxaa loo jeeday daawuud laftiisaa loo jeeday waana usluub lugatulcarab lagu yaqaano inta marka waxa weeye la sheego aal inta la sheego aalu fulaan in la yidhaahdo yacni markaa laftiisaa loo jeedaa culamada qaarna waa ku fasireen adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab in looga jeedo fircawn bacdi yidhina waa jiraan fircawn iyo atbaacdiisa baa lagu wada xambaaraya laakiin tafsiirka mashhuurkahi wuxuu ahaa in la yidhaha fircawn laftiisaa loo jeedaa marka calaa kulli xaal mawdican waxaa loo jeedaa daawuud laftiisa daawuud aad buu cod wanaagsanaa mismaarkanna lagama tilmaamaayo kamannadu inay bannaan yihiin loogama jeedo laakiin luuqda iyo codka wanaagsan ee uu lahaaba waxaa laga tilmaamayaa kaannahu inay kaman kamanoo kale ka dhignayd yacnii aad marka waxa weeye ayaa codkiisa u qurux badnaa waxaa mashhuura in la yidhaahdo albaarixa waxaa la yidhaahdaa marka habeenkii tegey baa la yidhaahdaa laakiin goorta la odhanayo culammada luqada qaarkood sida marka waxa saclab iyo culamo kaleba ay sheegeen marka zawaalka la gaadho ayuunbaa la odhanayaa albaarixa bimacnaa waxaway gelinka hore oo dhan waxay odhanayaan buu yidhi carabtu alleyla alleyla alleyla marka wakhtiga duhurka la gaadho ayay odhanayaan albaarixa wejiga noocaasoo mashhuurka ah oo kolle culamo kaleo luqaduna ay sheegeen xadiidkan waa khilaafaya oo waayo markaysa markaa adigu sariix kuma aha laakiin xadiis kalaa ku sii cad sariix kuma aha xadiidkani laakiin xadiis kalaa ku sii cad oo tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda subax marka la tukado inu odhan jiray hal ra'aa axadun minkum albaarixata ru'ya xalay midkiin riyo ma arkay salaadda subax dabadeeda inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa odhan jiray marka xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey hal ra'aa axadu minkum albaarixata ru'ya marka waxa weeye iyadoo salaaddii subax laga baxay in nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenka tegay albaarixa u isticmaalay ayaa marka xadiiskaa laga qaadanaya ayaa xadiiskaas laga qaadanaya hadalka markaa qolyaha luqada iyo si ay isu waafajiyaan bacdi baa waxay yidhaahdeen inuu nawowi ahaa filayaa waxaa lagu xambaarayaa inuu sida markaa ay sheegeen culammada luqaduna ay tahay xaqiiqada sidana majaazan in loogu ilaaqay calaa kulli xaal laakiin taas kullay wax kalifaya ma jiraan waxaa laga qaadanaya istimaaca qur'aanka la dhegaysanaya fiicnaanta ay fiican tahay wa ana astamicu liqira'atika albaarixa xadiidka kun iyo saddexiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo koob iyo labaatan wa can ilbaraa'i bni caazib radia allahu canhuma qaala samictu nabiya sala allahu aleyh wasalama qara'a fi lcishaa'i biwattiin wazaytuun baraa ibnu caazib waxauu yidhi waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam qara'a xaaluu akhrinayaan maqlay filcishaa'i salaaddii cisho gudaheedii uu ku akhrinaayo suuradda wattiini wazaytuun uu akhrinaayo suuratu tiin isagoo akhrinaya oo salaaddii cisho ku akhrinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam aan maqlay buuhi famaa samictu axadan axsana sawta minh ma maqlin buu yidhi baraa' baa odhanaya axadan yani qof ma maqlin ama cid ma maqlin axsana sawtan ka cod wanaagsan minhu ay min annabiyi sala allahu aleyh wasalam cid nebiga ka cod wanaagsan ma maqlin buuri mutafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa xadiiskanna laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu suuradaha aan dhaadheerayn ee qisaarulmufasalka aba inuu ku akhrin jiray salaadaha waa laga qaadanaya oo khaasatan salaadda cishe suurado gaagaaban inuu ku tujin jiray yacni marka ayaa laga qaadanaya ibnuqayim wuxuu yidhahdaa kitaabkiisa zaad ulmacaad fii hadyi khayr alcibaad nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha siduu u dheerayn jiray markuu ka warramaayo wuxuu odhanayaa salaaddu ugu gaabin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd salaadda cishe salaadda cishe salaadahana wuxuu ugu dheerayn jiray salaadda subax ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu dheerayn jiray qur-aan badan ayuu dadka ku tujin jiray salaadda labaadee ku soo xigtaa waxay ahayd salaadda duhur inaga salaadda duhur salaad la gaabiyaynu u naqaanaa sooma maadaama ay qiraa'adu sirri tahay yacni waxa weeye salaada yacni markaa subax qiraa'ada uu nebigu ku akhrin jiray nuskeed ayuu ku akhrin jiray qiraa'ada markaa suuradda markaa salaadda subax oo kale yacni waxa weye ragcadda koowaad ilaa lixdan aayadood ayuu markaa ku akhrin jiray ragcadda labaadna waa kala beri jiray salaada duhurna intaa nuskeeda ayuu markaa ka dhigi jiray ayuu ka dhigi jiray wuxuu odhanayaa salaada maqrib marna waa gaabin jiray marna waa dheereyn jiray labada nooc mid walba waa soo aroortay waayo suuratulacraaf inuu salaad maqhrib ku tujiyey waa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka soo aroortay suurada aan dhaadheerayn inuu ku tujiyeyna waa soo aroortay hadiga nebiga salaadda ugu gaabin jiray waxay ahayd salaatulcishaa oo suuradahan markaysa waxaan yani camme aan dhaadheerayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tujin jiray waa xadiisku wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cod wanaagsanaa cod wanaagsanna qur-aanka ku akhrin jiray famaa samictu axadan axsana sawta minh marka hadduu ruuxu cod wanaagsan yahay dee waxa waxaweye codkiisii wanaagsanaa buu ku akhrinaya qur'aanka haddaanu cod wanaagsanaynna wuxuu isku dayayaa inuu wanaajiyo ayuu isku dayayaa ya wuxuu isku dayayaa inuu wanaajiyo ayuu isku dayayaa xasaba istiqaacati intuu kari karo xadiiska kun iyo afar iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo labayo labaatan وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال abi lubaaba waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi man lam yatahanna bilqur'aani falaysa mina man lam yatahanna bilqur'aani kaan wanaajin codkiisa qur'aanka aan ku wanaajin aan ku qunnayn bimacnaa si wanaagsan cod wanaagsan aan ku akhriyin qur'aanka falaysa mina nagama mid aha bimacnaa dayruu naga yahay oo hadyigayaga iyo dariiqadayada wanaagsan kuma sugnaa waxaa laga tilmaamaya intuu awoodi karaayo inuu codkiisa wanaajiyo qiraa'adana markaa xuruuftana dee uu makhaarijtoodii ka soo saaro oo waxaweeye xaqoodii mustaxaqoodii uu siiyo yacni waxa weeye oo dee marka waxa qur'aankii si wanaagsan u ahriyo si wanaagsan inuu marka u ahriyo rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin jayid sanad jayida ayuu ku soo wariyey xadiiskan mid la mida ayaa bukhaari soo wariyey oo bukhaari markaa saxiixiisa ku yimi laakiin wuxuu ka soo wariyey abu hurayra fii saxiix albukhaari waxaa ku sugan can abi hurayrata marfuucan laysa mina man lam yatahanna bilqur'aan nagama mid aha kaan qur'aanka ku qunnayn bimacnaa cod wanaagsan aan ku akhriynayn nagama mid aha marka waxa weeye kaas yani wuxuu la mid yahay xadiidkan buu la mid yahay falaysa mina halka la dambaysiyunbuu xadiiskaasi hormarinaya waana min xadiisi abi hurayra fi saxiix albukhaari rawahu abu daawuud bisnaadin jayid xadiidkan abi lubaaba abu daawuud baa soo wariyey sanad jayidan ku soo wariyey sheikh waa tajwiidiyey oo wuxuu hi waa jayid wakadalika albani waa taxsiiniyey wa macnaa yataana yatahanaa macnaheedu waxay tahay yuxasinu sawtahu bilqur'aan yuxasinu sawtahu codkiisu wanaajinayay bilqur'aani qur'aanku ku wanaajinayey oo cod wanaagsan buu qur'aanka ku arinayey cod wanaagsan ayuu ku ahrinayaa macnahaasaa laga tilmaamay calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa qur'aanka in codka lagu akhrinayo laysku dayo in la wanaajiyo waxaana markaa taa soo gudagelaysaa in marka waxawe tajwiid lagu akhriyo <clears throat> oo tajwiidkii dee haddii marka waxawe qawaaciddii tajwiidiga la raaco naqmo carabiyana lagu akhriyo oo naqmada ama codka lagu akhrinaya ay noqoto naqma carabiya naqma cajamiya ayna noqon dee codkii wuxuu noqonayaa mid wanaagsan ayuu noqonaya xuruufta siday carabta ugu dhawaaqaan siday marka waxawa yani u yidhaahdaan oo kale loo yidhaahdo oo naqma carabiya lagu akhriyo eh, sheekh qoladan marka qur'aanka markaysa marka aad yani qira'aadkiisa iyo tajwiidkiisa ugu dadaasho ka mida ayaa wuxuu sheekhaygu mar walba wuxuu igu qabsan jiray carafayna islahayn baba laisku qabsadaaba laamku aad igu qabsan jiray buu waa sheekh yani ku haysta markaysa marka qira'aadka qaarkood ijaazaad ku haysta laamku igu qabsadaa buuri markaasaan dabeedna idhaha sheekh miyaan yaro taqliidinaya ma adkeynaya markaasuu wuxuu igu yidhi waxaan ka daray ashamu minhu attaqliid waan ka urinayaa buui waan ka urinaya bui dabeedna wuxuu igu yidhi laamkaagu weli ma qaadan buu yihi jinsiya alcarabiya ya laamkaagu weli jinsiya alcarabiya ma qaadan yani laamkaaga cujma ku jirta marka qur-aanka waxaa la rabaa in lagu akhriyo naqma carabiya naqmada lagu akhrinayaa naqma carabiya noqoto iminka qofka aan af soomaaliga aqoon af soomaaliga barta dee isagoo isle waad siduu ahaabaad ugu dhawaaqays ayaa laga yaabaa dee inuu qalloocinayo oo dee waxaweye naag uu yidhahdaa naag innaguna aynu la yaabno inuu naag yidhaahdo oo dee naagi iyo naag waa kala duwanta sooma ya xaggii nudqigii markaysaa waxaad eegto dee waa isu eg yihiin laakiin haddana qofkii markaysa markaa dee saliiqada afka u ahaayee dabiicada uu ahaa afkiisa hooye u yahay wuxuu dareemayaa inuu waxaweeye markaa si qalloocan inuu ugu dhawaaqayo oo waxaweeye naqmadiisu aynay marka ahayn yani naqmo toosan marka waxaa la rabaa in naqmada lagu akhrinayo qur'aanka ay noqoto naqma carabiya inay noqoto yacni la tajwiidiyo saasaa markaysa waxaa la rabaa taasna markaysa waxaa lagu dadaalo ayaa markaa la rabaa aan la odhan waxa weeye dee haddaan markaa xarakadii iyo aan ku dhawaaqayo yacni markaa shadkii shadayo xarakadii saxayo maxaa laygu haystaa dee sida lagu dhawaaqayo lafteeda iyo naqmada lagu akhrinayo ayaa markaa qudheeda la doonayaa inay naqmo wanaagsan noqoto waxayna ku wanaagsanaanaysaa naqma carabiya in lagu akhriyo waayahay marka falaysa mina waxaa laga tilmaamayaa in yacni markaa sidaasi ayna fiicnayn oo hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqadii nebiga wanaagsanayd aanu ku sugnayn marka taas waxaa ku jirta nowcan ma waciid baa ku jira ya waciid baa ku jira qur-aanka in la iska xil saaro sida loo wanaajin lahaa codka lagu akhrinayo ayaa laga qaadanaya culamada qaar waxayn laysa mina yani markaa dembiyada lagu darayaa shayga laha laysa mina bal culamada qaar bay doonaan inay ku daraan marka calaa kulli xaal dadaalka lagu dadaalayaa la rabaa in qur'aankii lagu dadaalo in marka codka lagu akhrinayo la wanaajiyo zayinu alqur'aana biaswaatikum aanka wanaajiyo codadkiina ku wanaajiya ya yani waxa weeye codadkiinna ku wanaajiya xadiidka kun iyo shan iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex iyo labaatan wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala liya nabiyu sala allahu aleyh wasalam cabdullahi ibni mascuud waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yidhi iqra' calaya alqur'aan igu akhri korkayga qur'aanka qur'aanka igu akhri buu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow aqra'u calayka wa calayka unzil waa min baabi xadfi hamsati listifhaam ay a aqra'u calayk miyaan kugu akhriyaa qur'aanka wa calayka unzil waalxaal calayka unzil iyada oo oh, korkaaga qur'aanka lagu soo dejiyey baan kugu akhriyaa miya qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam innii uxibbu anigu waxaan jeclahay an asmacahu min hayrii inaan ka maqlo cidaan aniga ahayn inaan ka maqlo ayaan jeclahay fa qara'tu calayhi suurata annisaa waxaan nebiga ku akhriyey buu yihi calayhi asalaatu wasalaam suuradda suuratunisaa la yidhaahdaan ku akhriyey xataa ji'tu ilaa aan markaa imiyo soo gaadhay ilaa hadihi alaaya aayaddan aan soo gaadhay fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiidin waji'na bika calaa haaulaa'i shahiida fakayfa sidee baa markaa xaalkoodu noqonaya ama sidee arrinku noqonaya idaa ji'na min kulli ummatin bishahiid haddaannu keenno ummad kastaba mid ku markhaatiya aannu keenno waji'na bika adigana aannu ku keenno calaa haaulaa'i shahiida xaalaad kuwan ku markhaati tahay ummaddaada ah aad ku markhaati furayso aanu adigana ku keenno see xaalkoodu noqonaya qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii halkaan soo gaadhay xasbuka alaan kaafigaagu yani markaa yani hadda halkaa weeye yani intaasaa kugu filan yani hada xasbuk intaasaa kugu filan alaana hadda faltafattu ilayhi waan milicsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waa fa idaa caynaahu tadrifaan waaba isagiioo labadiisii indhood ay ilmaynayaan oo ilmadii markaysaa ay ka daadanayso shallax mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu sheegayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bn mascuud ka dalbay inuu qur-aanka ku akhriyo cabdullahi bn mascuudna wuxuu ka mid ahaa yani min ahli lqur'aan saxaabadii qur'aanka marka waxaa weelaysay ayuu ka mid ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ku ammaanay waxaanu idhi toddobaatan suuradood afka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ka qaata sabciina suura toddobaatan suuradood nebiga calayhi salaatu wasalaam carabkiisii afkiisaan ka qaata toos biduuni waasita saasuu yidhi nebiguna waa ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam qur'aanko wuxuu yidhi man sarahu an yaqra'a alqur'aana gaddan kama unzila falyaqra' biqira'ati ibni ummi cabdin yacnii ku kastay farax gelinayso inuu qur'aanka u akhriyo sidii loo soo dejiyey isagoo daray u ah qabdigu waa shaygu marku waxa weeye dee cusub yahay sida laanta qoyan oo kale ya qur'aankii oo markaa daray ah oo cusub oo sidiisii ah bimacnaa waxba iska bedelin ruuxu jeclayso saasoo kale qur-aanka inuu akhriyaa falyaqra' biqira'ati ibni ummi cabdin ha akhriyo qiraa'adii ina ummi cabdi ya ina ummi cabdi waxaa loo jeeda cabdullahi bn mascuud hooyadii baa ummu cabdin la odhan jiray ya kunyadeedu ummu cabdin uu ahaa marka waxaa kaloo ku sugan annisbatu ila alum inay nuqsaan ahayn ruuxa in hooyada loo nisbeeyo layahay ina heblaayo inaan dhibi ku sugnayn inaan dhibi ku sugnayn ayay markaa ku tusinaysa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ibna ummi cabdin buu yidhi ee ibna mascuud ma odhan haddii arrinka noocaasi markaa tacni iyo wax la mida noqon lahayd ama nuqsaamin iyo wax la mida ay noqon lahaydna ma yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam marka nisba ila al um inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya asaaratan nisbada waxa weeye dee aabbaha loo nisbeeya laakiin sidanna inay bannaan tahay in waqtiyada qaarkood lagu itlaaqa inaan dhibi ku sugnayn ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa cabdullahi ibn mascuud nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku ammaanay qur'aanka qiraa'adiisoo kale in la akhriyana uu boorriyey taasna waa laga qaadanaya xadiiska aynu sheegnayna waa xadiis qawi ah oo culammadu ay taxsiiniyeen mm, man sarahu an yaqra'a alqur'aana ama man axabba an yaqra'a alqur'aana hadan kama unzila falyaqra' biqira'ati bni ummi cabdin albaanina wuxuu ka mid yahay culamada quweysay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu cabdulahi bn mascuud xadiiskan saxiixaynkay ku yidhi igu akhri cabdulahi bn mascuud waa istiqraabay yani arrinkaa waa la yaabay oo wuxuu ihi ma waxaan kugu akhriyay iyadoo qur-aanka adiga lagugu soo rogo lagugu soo dejiyey markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan jeclahay inaan cid kale ka maqlo ayaan jeclahay dabeedna waa ku akhriyey wuxuu doortay suuratu nisa inuu ku akhriyo ayuu doortay suuraddaasuu ku akhriyey awalku ka soo bilaabay ilaa uu soo gaadhay aayaddaas aayadda koob iyo afartan fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiidin wa ji'na bika calaa haaulaa'i shahiida ilaa uu aayadda ka soo gaadhay markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam intaasaa kugu filan intaas ayaa kugu filan wuxuu yidhi waxaan waan milicsadoo indhihii nebiga ooyaya ayaan arkay waxaa laga qaadanaya qur-aanka in lala ooyo ayaa laga qaadanaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ooyi jiray qiraa'ada qur'aanka markuu dhegaysanaayo wakadaa markuu akhrinayana wakhtiyada qaarkood waa dhici jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ooyo waa dhici jirtay waxaa kaloo laga qaadanaya qofka qur-aanka qur'aanka akhrinaya qur'aankii inuu qaabilo oo waxa weeye aanu jeesjeesan waayo intii uu qur'aanka ku akhrinayo nebiga ma eegin ya yacni waxa weeye qur'aankiisa ayuu qaabilsanaa oo markaa u fiirsanayey oo uu ku maqnaa hmm, marka wakhtiga caynkaasa baa la daymoodka in laga fiican yahay ayaa marka laga qaadanaya siduu qofku marka ugu khushuuco yani marka ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qur-aanka marka waxaweye qiraa'adiisa inta uu ruuxu akhrinayo markuu dhammeeyo in waxaweeye yani sadaqa allahu alcaiim in la yidhaahdo iyo inayna sunne ahayn ayaa laga qaadanaya kamana soo aroorin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa inay qiraa'ada ku khatami jireen sadaqa allahu alcaiim inay ku khatimi jireen taana lama soo warin markaa sunnada nebiga sala allahu aley wasalam kama mid aha iyo sunnadii saxaabadiisa yani marka kama mid aha in sadaqa allahu alcadiim lagu khatimo muu odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam qiraa'ada inaga daa ma odhan ee wuxuu ihi xasbuka alaan yacni waxa weeye intaasaana kugu filanoo keliya ma odhan alaana buu yidhi macnaa qur-aanka laga dhergi maayo mar walba waa loo baahan yahay in marka la akhriyo waa loo baahan yahay laakiin qadarkaasaa hadda kaafigaaga ah ayuu ka tilmaamaya taas ayuu ka tilmaamaya marka qofka qiraa'ada marka laga joojinayo in marka waxa la yidhaahdo yani xasbuka al'aan la yidhaahdo lafteeda waa laga qaadanaya waayahay baabka baabun fi lxasi calaa suwarin wa aayaatin makhsuusa baabun ay hada baabun kani waa baab baabkaasoo fi lxasi ay kaa'inun fi lxasi ku sugan boorinta la boorinaayo la tirtirsiyaayo calaa suwarin suurado iyo wa aayaatin aayado la tirtirsinaayo akhrintooda makhsuusatin gaar ah yacnii suurado aanka ka mida iyo aayado qur-aanka ka mida si gaara in loo boorinayo loo tirtirsiyaayo ayuu u baab yahay xadiiska kun iyo lixyo toban can abi saciidin raafic ibn lmucalla radia allaahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam saxaabiga waxaa la yidhahdaa abu saciid ibn lmucalla baa la yidhahdaa magiciisa laakiin waa laysku khilaafay bukhaarina uguma sugna araaficin la yidhaahdo nawowi ayaa marka waxa weeye tarjiixa doortay inuu raafic la yidhaahdo waxaa la khilaafay magaciisa dhowr magac raafic baa la odhan jiray iyo maye xaaris baa la odhan jiray iyo maye aws baa la jiray asmaa badan baa la sheegay ibnu cabdilbar isagu wuxuu arjaxay xaaris in la odhan jiray ayuu arjaxay in raafic la jirayna wuu daciifiyey oo wuxuu hi waa daciif sida xaafid ibnu xajarba ku sheegaya fatxulbaariga marka calaa kulli xaal waxa fiicnayd inuu magaca marka waxa weeye aanu waxba ku darin marka siday bukhaariga ugu sugan tahay u soo arooriyo can abi saciid ibn mucalla ibn mucalla waxau yidhi qaala qaala lii rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam ala ucallimuka acdama suuratin fi lqur'aan ma ku bara acdama suuratin suuradta ugu weynaanshaha badan fi lqur'aani qur'aanka gudihiisa bimacnaa suwarka qur'aanka ku sugan suuradda ugu weyn ma ku bara qabla an takhruja min almasjid intaanad masjidka ka bixin suuradda qur'aanka ugu weyn ma ku baraa fa akhada biyadii nebigu waa i qabtay buu ihi gacantayda ayuu qabtay falammaa aradnaa markaannu doonnay an nakhruja inaannu baxno qultu waxaan idhi haddaan ibnu mucalla ahay yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innaka qulta low callimannaka acdama suuratin fi lqur'aan innaka qulta adigu waxaad tidhi low callimannaka ilaahay baan ku dhaartee ku bare oo ku bare oo ku bare acdama suuratin suuradta ugu weyn filqur'aani qur'aanka gudihiisa suuradda qur'aanka ugu weyn ku bare qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuradda qur'aanka ugu weyni oo suuradaha qur'aanka ugu weynaanshaha badani waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa faatixada waa suurat alfaatixa hiya sabcu almahaani waa toddobadii ee la soo celcelinaayey sabca almahaani waxaa la yidhaahdaa yacni faatixada la yidhahdaa maxaa mahaani loo yidhi liannaha tukararu waa la soo celceliyaa qiraa'adeeda ragcad walba waa lagu akhriyaa saasaa mathaani loo yidhi ama waxaa la yidhi sanaa baa ku suganoo ammaanta ilaahay la ammaanaya ku sugano saasaa loogu magacaabay laakiin alwajhu alawal arjax wejiga hore ayaa arjaxa ya tasanna qiraa'atuha fii kulli rakca waxaa la soo celcelinayaa ay tukarar qira'adeeda la soo celcelinaya marka waxaweyn oo ragcad walba waa lagu ahrinaya iyadoo tii hore lagu akhriya ta labaad lagu akhrinaya ta saddexaad lagu akhrinaya ta afraad lagu akhrinaya haddana salaad walba sidii baa loogu akhrinaya ragcad kasta waalqur'aanu alcadiimu iyo qur'aankii weynaa weeye alladii kaasoo uutiituhu laysiiyey rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey ibnumucalla bukhaari xadiiskaa quru ku leeyahay xadiis labaad bukhaari uma soo warin halkaa xadiis ayaa bukhaari u soo wariyey waalqur'aanu alcadiim maxaa looga jeedaa ma qur'aankao dhan baa laga tilmaamayaa min baabi cadfi alcaami cala alkhaas miya macno guud iyo macno khaasa ayaa la ysku cadfayaa mise waxa weye walqur'aanu alcadiimna waxaa lagu magacaabaya faatixada adigu sida iyo sidaba waa la yidhi laakiin sida qawiga ay waxa weeyaan sida qawiga waxa weeyaan in faatixada lagu magacaabayo walqur'aanu alcadiim qur'aanka weynna in markaa faatixada lagu magacaabayo alsabc almahaani waa la yidhahdaa alqur'aanu alcadiimna waa la yidhahdaa faatixada alfaatixa waa la yidhahdaa yani waxa weeye asmaa badan oo kalena waa leedahay magacyo badan bay culammadu sheegaan magacyo badan ayay sheegaan xadiiskani wuxuu ku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u ballanqaaday ibnulmucalla saxaabiga la yidhaahdo inuu suuradda qur'aanka ugu weyn inuu baraayo intaanu masjidka ka bixin saasuu u ballanqaaday marka waxaa la isweydiiyaa qur'aanka ma kala fadli badan yahay mise ma kala fadli badna bacdu ahlicilmi waa diidaan in la yidhahdo qur'aanka la kala fadilo oo waxay qur qur'aankii dhammaan waa wada faadil u wada fadli badan yahay waa kalaam marka haddii la yidhahdo waa kala fadli badan yahay hadii la yidhahdo waxaa ka dhalanaysaa qaar inuu mafduul yaho laga fadli badan yahay dee ka laga fadli badan yahayna nooc nuqsaana in loo nisbeeyaa ka imanaysa ou yahay anqas min alaakhar qur'aanka kale inuu markaa xagga nuqsaanta ka xigo ayaa ka imanaysa sidaas aawoodee culamada qaar waa diideenoo waxa lama kala fadilaya qur qur'aan laakiin sida saxiixa ah waxa weeye tafdiilka sibaa loo kala fadilaya kalaamullaahi inuu yahay xaggaas waa ka siman yahay laguma kala fadilaayo xaggaas laakiin marka laga hadlayo xagga waxa weeye mawduucyada uu ka warramaayo iyo sawaabka laftiisaba ictibaarka waa ku kala fadli badnaanay oo dee qur'aanki waxa weeye mawduucyadu ku saabsan yahay inay kala fadli badan yihiin waa ku saabsanta yacnii qur'aankii inay waxaweye mawduucyadu ka hadlaya inay kala fadli badan yihin waa jirtaa oo suuratu qul huwa allahu axad dee sifadii ilaahay bay ka warramaysa tabbat yadaa abi lahabin wa tabna dee waxa weeye markaa eh, abulahab iyo markaa haweenaydiisii iyo xumaantoodii iyo cadaabka la cadaabi doono ayay ka warramaysa dee labada mawduuc ay ka kala hadlayaan kala sharaf badan marka bixasabi almawduuc marka la eegaayo mawduucyada qur'aanku ka hadlaayo waa kala mudan yahay waa kala fadli badan yahay ya waa kala fadli badan yahay xagga sawaabkii ajarkana waa kala fadli badan yahay oo dee waxa weeye qur-aanka nebigu fadilay calayhi salaatu wasalaam min xaysu alajri iyo sawaabka wuxuu noqonayaa afdal ayuu noqonaya oo suuradaha qaarkood baa laynoo sheegay dee fadli khaasa inay leeyihiin fadiilada caynkaasa qur-aanka kale looma sheegin wayna arki doonaa marka waxa weeye waxaa la odhanayaa suuradda faatixadu waa suuradda qur-aanka ugu weyn baa la odhanaya inay ugu weyn tahayna waxay keensatay inaan marka waxaweeye suurad kale meesheeda buuxin karin ruux hadduu salaad tukanaayo suuratulbaqara ku akhriyo faatixada ka tago atasixu salaatu ma ansaxayso ma ansaxayso booskeeda markaa ma buuxin karo suurad kale ma buuxin karto saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa suwarka marka waxa weeye iyo aayadaha la booriyey fadliga gaaraa loo sheegay in si gaara loogu sii dadaalo in si gaara loogu sii dadaalo oo lagu celceliyo ayaa markaa laga qaadanaya taasna waa laga qaadanaya marka dhibina inay ku sugnay in lahaa suuraddaasaa suwarka qur'aanka ugu weyn xagga aayaadka iyo xuruufta iyo kelimaadka inay ugu badan tahay ama aayaadka ugu aayaad fara badan tahayna maaha muraadku oo dee suuratulfaatixa inay kooban koobantahay waa garanaynaa haddana acdama suura nebigu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam xata albaqara iyadaa ka weyn iyadaa acdamka ah maqaasidii iyo macaanidii qur'aankao dhan waxa lagu soo ururiyey bay culimmadu yidhaahdeen suurat alfaatixa ijmaalan si duuduuba macnaha qur'aanku ka warramoo dhan si ijmaaloo duuduuban waxa loogu soo ururiyey suurat alfaatixa ayaa lagu soo ururiyey saas aawoodee waxay koobsanaysaa yani suurat alfaatixa yani tawxiidkii bay koobsanaysa bianwaaci noocyadii markaa tawxiidkae kala duwanaa ayay koobsanaysaa suurat alfaatixa waxay koobsanaysaa ammaanta ilaahay la ammaanaayo waxay koobsanaysaa yowmulaakhirka rumaynta la rumaynaayo waxay koobsanaysaa cibaadada allah keligii in la caabudo waa towxiidu alcibaada iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin tawakulka ilahay la tala saaranayo ayay koobsanaysa aan cid kale la tala saaranayn waxay koobsanaysaa baryada ilaahay la baryayo waxay koobsanaysaa waddada xaqi inay tahay yacni waddadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii raacday waddaday martay inay tahay siraata aladiina ancamta calayhim kuwa loo nicmeeyena waa maxay waa nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta kuwaas weeye faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaa'i walsaalixiin wa xasuna ulaa'ika rafiiqa waxay ku habsanaysaa in yuhuud iyo nasaare waddooyinkooda la khilaafo oo markaa mukhaalafo lagula yimaado aan la raacin aan lagu dayan aynay markaa lunsanaayeen yacni ayay ku habsanaysaa waxay ka digaysaa dariiqa xaqa ah garasho waa in looga leexdo marka taasna waxay keensanaysaa in dariiqa xaqa la barto ayay ku habsanaysaa si aan looga lumin oo looga amban ila nasaaradu waa daalluun cilmi bayna lahayn alyahuudu makhduubun calayhim waalnasaara daalluun waatay xadiiskii ku soo aroortay yuhuudduna waa qaar loo cadhooday yacnii cilmigii iyagoo lahoo garanaya ayay ogaan u khilaafayeen saas aawadee cadho ilaahay baa ku dhacday yacni qolada yuhuudda qolada kiristaankana iyagu cilmi may lahayn marka way ka ambadeen waddadii xaqa ahayd waa ka ambadeen waa ka ambadeen marka waxay koobsanaysaa sanaa ilaahay la ammaanaayo oo rabbi loo mahadnaqaayo ayay koobsanaysa marka rububiyada in allah loo sugayo asmaadiiyo sifaatka loo sugaayo cibaadada keligii la caabudaayo ayaa laga qaadanaya wahaakada yani marka yani macaanidii qur'aanka lagu soo ururiyey marka waa acdamu suura fi lqur'aan wuxuu yidhi markii aanu masjidka doonaya inaynu ka baxno ayaa nebiga ku yidhi waxaad igu tidhi sidaas law callimannaka acdama suuratin fi lqur'aan wuxuu is yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ilaawey hadalkii deed xasuusi buu is yidhi waayo markan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ka bixi doonaa markaasuu deedna is yidhi xasuusi mala waa ilaawey markaasaa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin in ismu suura magacyadeedayna ka mid tahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo darafka suurada ugu horreeya bacda albasmala ayaa markaa la sheego magac suuradda looga dhigay alxamdu lilaahi keliyana laguma dayin waayo suurado kaloo alxamdu lilaahi ka bilaabmaa jiraan maadaama markaa suurado kaloo ka bilaabmaa ay jiraan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo wada socota ayaa suuradda magac looga dhigay marka asmaada eh, suuradda inay ka mid tahay baa laga qaadanay taasaa laga qaadanaya daliilla uma aha inaan markaa bisimku faatixada aanu ka mid ahayn daliil uma aha inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin daliil umaha waayo ismu suura loo jeedaa waa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadat ilkul juz suuraddii ka mida la sheegay kulligeed baana loo jeeda waxaa laga qaadanaya asmaada suurat alfaatixa inay ka mid tahay alqur'aan alcadiim iyo asabcu almasaani marka cafigu wuxuu noqonaya cafu tafsiir ayuu noqonaya ama ashyaada sifaadka la ysku cadfo yani noocaasoo kale ayuu markaa noqonaya marka calaa haada waxaa laga fahmaya maadaama yani markaa nebigu ku sheegay suuradda qur'aanka ugu weyn inay tahay faatixadu in faatixada marka qiraa'adeeda yani marka la badiyana waa laga deliishanayaa xadiiska kun iyo toddobiyo toban wa abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal abi saciidin alkhudri waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi qul huwa allahu axad qaala fii qul huwa allahu axad nabigu inuu ka yidhi qul huwa allahu axad suuradda la yidhaahdo waa suurat likhlaase waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay inaha latacdilu ulus alqur'aan innahaa suuraddan suurat likhlaas ama suuratu qul huwa allahu axad latacdilu waxay u dhigantaa ulus alqur'aan qur'aanka daloolkii bay u dhigantaa qur'aanka marka saddex dalool laga dhigo dalool ka miday u dhigantaa saddex dalool marka qur'aanka loo qaybiyo saddex qaybood loo qaybiyo qayb ka miday u dhigantaa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala liasxaabi in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalama qaala uu yidhi liasxaabihi asxaabtiisa uu ku yidhi ayacjizu axadukum an yaqra'a bisulutsi alqur'aani fii leyla ayacjizu miyuu ka tamar darraynayaa oo awoodi waayayaa axadukum midkiin an yaqra'a inuu akhriyo bisulutsi alqur'aani qur'aanka daloolkii saddex dalool marka laga dhigo dalool ahaan ama meel ahaan inuu akhriyo fii leylatin habeen gudihii inuu akhriyo miyuu ka caajisayaa wuu kari kari waayayaa miya soo ma awoodi karo fa shaqa dalika calayhim markaasaa arrinkaasi saxaabadii nebiga sala allahu aley wasalam waa dhibay waa inay markaa waxa qur'aankii dee jisaska mar dambaa loo qaybiyey laakiin hadda marka ajsaada aynu naqaanno ee soddonka jis ah toban jis oo ka mid a in la akhriyo marka habeen dee waxaweeye markaa culays baa dee ku sugan dadku ma wada awoodi karaanoo ma wada kari karaan ma wada kari karaan dadkana qur-aanku ma wada sahlana qaarkoodna waxawaa dhici kartaba dee intaa inayna markaa waxaaan ayna haynin oo qur-aanka ka mid ah sulusul qur'aan inayna hayn ayaa dhici kartay duuna daalika ay hayaan kuwa markaa waxa weeye markaa suluska hayana dee bacdigood waxaa laga yaabaa inay ku adkaato marka looma jeedo oo dhibbay ku wada noqotay ee waxaa la tilmaamayaa majmuucooday dhib ku noqotay cid yaga ka mid a ah oo dee cusmaan ibnu cafaan habeenkii waxa weeye ragcad buu qur'aanka ku dhammayn jiray waxaa ka asaxday rakca waaxida inuu marka waxaweyn yani ku dhammayn jiray qur'aankao dhan ayaa markaa waxa cusmaan ibnu cafaan ka asaxday wa qaaluu waxay dhahen ayunaa yudiiqu dalik ayunaa yutiiqu dalik kaayagee arrinkaa kari kara yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow faqaala waxau idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam qul huwa allahu axad allahu samad ulu qur'aan yani suuraddii wax ka mida la sheegay yani qul huwa allahu axad yani allah ayaa keli ah huwa shanigu allaahu allah axadun keli weeye weeyaan oo la yidhahda huwa waxaa markaa laga tilmaamayaa shaniga in uh, uu noqonay ama huwa mas'uulka ay weydiinaysaan allahu allah weeye axadun keli weeye oo taana laga dhigo khabarun bacda alkhabari allah waa sayidka umuuraha loola qasdee xaggiisa loola irkado dhibaato in la rafciyo oo laga kor yeelo iyo waxa la doonaaye laga baryayaba ka la weydiistaa xaggiisa loola kacaa waa allah ulus lqur'aan qul huwa allahu axad waa ulus lqur'aan qur'aanka saddex dalool marka laga dhigo waa dalool ka mid a rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey meel hadda kan kalena aan ku darno xadiidka kun iyo siddeed iyo toban wa canhu abi saciidin alkhudri waxaa kaloo laga soo wariyey ana rajulan samica rajulan yaqra'u qul huwa allahu axad in nin uu maqlay nin akhrinaya qul huwa allahu axad yuraddiduha xaalu ku celcelinaayo falammaa asbaxa markuu waa bariistay jaa'a ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi fadakara dalika arrinkaasuu sheegay lahu lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam buu sheegay lirasuuli sala allahu aleyh wasalam buu sheegay wuxuuna ahaa ninku mid yaraysanaya qul huwa allahu axad suuratulikhlaas waa yaraysanayey marka wuxuu la yaabay ninkan qul huwa allahu axad ku celcelinaaya ee aan qur-aankii kala akhrinayn faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi walladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye innaha latacdilu sulus alqur'aan waxay u dhigantaa qur'aanka daloolkii bay u dhigantaa saddex dalool marka laga dhigo dalool ahaan bay u dhigantaa mm, saddex meeloodoo meel ahaan bay udhigantaa rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa fadliga qul huwa allahu axad ay leedahay baa laga qaadanayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen qur-'aanka macaanidu ka hadlo ayaa waxa ay yihiin saddex mawduuc bay markaa lagu ururin karaa mawduuc waxau ku saabsan yahay ilaahay sifadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo yacni towxiidkiisa waa nooc nooc labaad waxay tahay waa qasaska iyo mawaaciidda qisooyinka iyo mawaaciidda iyo amhaasha iyo waanooyinka iyo qisooyinka isku dar alamhaal walmawaacid walqasas nooca saddexaad waxay tahay alawaamir waalnawaahi xalaasha iyo xaaraanta iyo ashyaadaas iyo awaamirta iyo nawaahida sidaa waxaa markaa u qaybiyey ama u khulaaseeyey abulcabaas ibnu surayji sheikhii la odhan jiray shaaficiga ahaa ay odhan jireen waa mujadidu almi'ati ahaalisa boqolka saddexaad mujadidkiisii weeye diinka jadiidiye marka suuradda qul huwa allaahu axad waxay ka hadlaysaa tawxiidkii ilaahay iyo asmaadiisi iyo sifaatkiisii bay ka hadlaysa ictibaarkaasay u noqotay ulus alqur'aan waxaa kaloo la yidhi xagga fadliga ayaa laga tilmaamaya sawaabka oo sawaabka laga helaya sawaab weyn baa laga helayaayo sulusulqur'aan sawaab u dhigma ayaa laga helaya labada macnona isdiidi maayaan oo in thawaab weyn laga helaayo iyo in mawduuca ay ka hadlaysaa suurat likhlaas inay tahay saddex mawduuc marka loo qaybiyo waa weyn qur'aanka hal mawduuc inay si fiican uga hadlayso marka fadli khaasay leedahay marka laynagu yidhi man qara'a xarfan min kitaab illaah falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha kama dharanayso ilaaba ilaa markaysaga markaa inaysku thawaab qur'aanku yahay oo mar walba uu saasuun yahay yacni qadarka ugu yara lagu siiyaa intaas ah ee qaarkii sawaab ka badan in lagu bixiyo taasi ma diidayso kama hor imanayso inuu qur-aanku kala sawaab batana waa dhici kartaa saas awadeed baa markaysa markaa waxaan yacni dee la kala fadilay oo fadli loo sheegay marka xagga masuubada culamo badan baa u fasiray waxaa jira xadiis tilmaamaya toban goor qofku hadduu akhriyo qul huwa allahu axad in guri ilaahay jannada uga dhisayo xadiis baa jira sheegaya man qara'a qul huwa allahu axad cashra maraatin bana allaahu lahu biha qasran fi ljanna qofka toban goor qul huwa allaahu axad akhriya ilaahay guri buu jannada uga dhisaa xadiiskaana imaam axmed ayaa soo wariyey can mucaadi bni anas daarimina wuxuu soo wariyey isagoo mursal oo saxiixulisnaad ah laba dariiqoo kalena waa leeyahay oo markaa waxawa musnad ah oo laakiin markaa sanadka dacfi ku jiro saas aawadeed sheekh albaani waa saxiixiyey oo wuxuuhi waa saxiixun likhayri meelaha qaarkoodna waxau yidhi waa xasanun cala aqali darajaat siduu saxiixada ku odhanaa laakiin saxiixuljaamica wuxuu odhanaya waa saxiix wuxuu u jeedaa waa saxiixun lighayri taasna waxaa laga qaadanayaa qiraa'ada la akhrinayo qul huwa allahu axad fadiilo khaasa inay leedahay ayaa laga qaadanaya xadiiskan laftiisana waxa weye ayacjizu axadukum an yaqra'a bisulus lqur'aani fii leyla macnaha fadliga waa laga fahmaya culamada qaarkood ishkaal bay soo arooriyeen ishkaalkaasi wuxuu yahay haddii la yidhahdo qul huwa allahu axad qur'aanka suluskii bay u dhigantaa xagga fadliga miyaynay ka dhalanayn qur'aankii kale in laga haajiro laga tago oo qul huwa allaahu axadun lagu celceliyo aan suuradihii kale la akhrinin miyaynay ka imanayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen kama imanayso waxa weeye shaygu inuu shayga cadli u yaho u dhigmo keeni mayso isaga in laga maarmayo iminka haddii wax lagu siiyo bay yidhaahdeen oo waxaasi la yidhahdo waxay u dhigantaa waxaa ka soo qaada hadda waxyaalaha dadku ay sheegaan waxaa ka mid a ashyaada qaarkood baa lahay cuntooyinka qaarkood waxay u dhigantaa kiilo hiliba bay u dhigantaa haddii marka waxa qofki uu markaa waxaa cuno hilibkii ma ka maarmayaan ma hilibkiina waa u baahan yihin hilibkiina haba la yidhahdo shaygani markaysaa kiilo hilibuu u dhigmaaye laakiin hilibka laftiisi waa u baahan yahay ya hilibka laftiisi waa u baahan yahay marka waxa weeye ma aha intii kale markaa in laga haajirayo o laga dheeraanayo sawaabka lagu helayaana waa sawaabkii waa anwaac shaygu mucaadil isagoo u ah ayaa haddana marka waxa sawaabkii kale noocyaal duwan yihin hadda ma aragta yacni waxa weeye sawaabkiina marka bidabdi inuu iswada la ekaadaa shardi ma aha isagoo mucaadil u ah bu haddana markiisa marka waxaan yani farqi u dhaxaynaya culamada qaarkood waxay dhahen wuxuu helayaa bikayri mudaacafa mudaacafa la'aan ayuu ulusulqur'aan fadligeed helaya wax u dhigma yacni saasay culamada qaarkood yidhahdeen iminka waxa weeye laba qof oo laba guri ku kala jira xagga marka waxa maskanimada iyo deganaanshaha marka laga eego gurigu guriga waa u dhigmaa laakiin haddana waa kala mudan yahay yani waa kala mudan yahay marka farqi waa jiri karaa laakiin waxa weeye keensan mayso inuu markaa fadli badan lagu helayo in qur'aankii kale laga dheeraado laga haajiro ma keensanayso taas yadaa markaa mid ay keensanayso maaha labada macnee la sheegayna isma diidayaan oo in mawduucyada uu ka hadlayo qur'aanku ay sulus markaa kaga dhacayso ijmaalan ma diidayso xagga sawaabkana saasoo kale inay tahay yacni ma diidayso yacni mid ay diidayso ma aha marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa suwarka fadliga gaarka a ah loo sheegay si gaara in loogu dadaalo oo akhrintooda la badiyo ayaa laga qaadanayaa wcan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala fii qul huwa allahu axad abu hureyra wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi fii qul huwa allahu axad suuradda qul huwa allahu axad wuxuu ka yidhi innaha tacdilu hulusa alqur'aan waxay u dhigantaa qur'aanka marka saddex meelood laga dhigo meel ahaan bay u dhigantaa rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey bimacnaa xagga macaanida qur'aanka marka laga eego saynu soo sheegnay saddex mawduuc oo aanku uu ka hadlo e, ayaa markaa mid ahaan bay markaa u dhigantahayoo dee tawxiidkii bay ka warramaysa qur-aankuna waxa uu ka warrama waxaa ka mid mida e, tawxiid baa ka mid a tawxiid ayaa ka mid a xagga fadligana diidi mayso in marka waxa saas ay tahay oo laga helaayo hawaab marka waxa weye ulusulqur'aan u dhigma thawaab marka ulusulqur'aan u dhigma in laga helaayo taasi diidi mayso laakiin bikhayri mudaacafay yidhahdeen culammadu yani oo labanlaabyadii aynay la socon oo loo labanlaabayn yani xaggaa inay markaa intaa uga dhiganto taas diidi mayso marka taas waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal suuradda qul huwa allahu axad in akhrinteeda la badiyo waa laga qaadanaya xadiidka kun iyo labaatan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo sagaaliyo labaatan wa can anasin radia allahu canhu ana rajulan qaala ya rasuula allahi inii uxibu hadihi suura anas waxa uu sheegay inuu ninku yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innii uxibu anigu waan jeclahay haadihi suurata suuraddan baan jeclahay qul huwa allahu axad suuraddan suuratu likhlaas waa jeclahay buuhi qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ina xubbaha adkhalaka aljanna jacaylkeeda aad jeceshahay ayaa jannada ku geliyey bimacnaa ku gelin doona yacni jacaylka aad jeceshahay baa jannada ku gelinaya rawaahu tirmidiy xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasan ah wrawaahu lbukhaariyu bukhaarina waa soo wariyey fii saxiixihi saxiixiisa ayuu ku soo wariyey tacliiqan xaaluu mucallaq yahay ayuu soo wariyey oo sanadku marka aanu xidhiidhsanayn laakiin dee hayrkii baa soo wariyey isagoo xidhiidhsan oo tirmidii iyo hayrkiiba ay ka mid yihiin marka xadiidku waa haabit waa sugan yahay ahlucilmiguna waa quweeyey waxaa kaloo jiray nin markaa samayn jiray ragcad kasta inuu ku akhriyo qul huwa allahu axad nin saxaabiyu ahaa salaada markaa faatixada markuu akhriyo ayuu qul huwa allahu axad buu akhriyaa haddana kuma daayo suurad kale ku daraa ragcadu ka tago qul huwa allahu axadna ma jirto nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu weydiiyey markaasuu innahaa sifatu raxmaan wa innii uxibuhaa waa sifadii ilaahay anna waa jeclahay buu markaasuu jacaylkaa jeceshaa markaa jannada ku gelinaya isla xadiidkan inuu ahaana oo yacni markaa ziyaadadaasi la socotayna waa aqbali karaa marka waxaa laga qaadanayaa inay dhici karto qur-aanka wax ka mida inay naftu u ilan karto ama sii jeclaan karto qiraa'adeedana badin karto ayaa laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya ta kale waxaa laga qaadanayaa suuradda qul huwa allahu axad jacaylka la jeclaado qiraa'adeedan la badiyo in jannada lagu gelayana waa laga qaadanaya xadiidka kun iyo koob iyo labaatan can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalama qaal alam tara aayaatin unzilat hadihi alleyla miyaanad ogayn ee aayado la soo dejiyey yacni hadihi alleylata habeenkan kan a la soo dejiyey lam yura miluhunna mid la mida aan la arag qatu weligeed aan la arag qul acuudu birabbi alfalaq wuu sheegay aayaadkiio wa qul acuudu birabbi alfalaq suurat alfalaq weeyi wa qul acuudu birabbi annaas iyo suuratu annaas waa mucawidataanka labadaa suuradood aayado kooban bay ka kooban yihiin shan aayadood iyo lix aayadood waa isku koob iyo toban aayadood weeye marka aayadahaas oo caawa la soo dejiyey habeenka la joogo kuwa la mida lama arag rawaahu muslim muslim baa soo wariyey waxaa loo jeedaa lam yura miluhunna qatu fi tacwiid xagga magangalka allah la magangelaayo oo sharka shaytaanka iyo ashyaada sharkoodaba laga magangelaayo wax kula mida lama arag marka xagga tacwiidka ayaan markaa lagula mid ahayn taas ayaa laga tilmaamaya taas ayaa laga tilmaamaya saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam habeen kasta markuu seexanaayo wuxuu isku akhrin jiray suuradda suuratu likhlaas qul huwa allahu axad iyo mucawidataanka qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas ayuu baabacooyinka ku tufi jiray intuu ku akhriyo ayuu ku tufi jiray dabeedna waa ismarin jiray dabeedna jirkiisa ayuu marin jiray madaxiisa iyo wejigiisa iyo jidhkiisa intuu soo qaabishay intuu kari karo ayuu ismarin jiray saddex goor ayuu saas samayn jiray marka waxaa sunno ah habeenkii marka waxaweye saas in laysu mariyo ayaa markaa sunna wuxuu kaloo nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam adkaaru sabaax walmasaa laftooda waa akhrin jiray qul huwallaha iyo qulaacuudiyada waa akhrin jiray yacni saddex saddex goor ayuu marka akhrin jiray yacni waxa weye wakhtiga subxi iyo wakhtiga bacda asubxi iyo bacda almaqhrib yani labada mid walba u akhrin jiray xadiidka kun iyo labiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo koob iyo soddon wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala kaana rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam yatacawadu min aljaani wa cayni alinsaan abu saciid waxauu yidhi kaana rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray yatacawadu mid magan gala yacnii ilaahay ka magan gala min aljaanni sharka jinka iyo wa cayni alinsaani iyo markaa bini aadamka ishiisaba ee sharkooda ilaahay buu ka magan geli jiray oo jaan la yidhaahdo jinkao dhan baa loo jeedaa ama marka abuljinni baa loo jeedaa jinka kii dhalay xataa nasalat almucawidataan ilaa qul acuudiyadu ay soo degeen mucawidataanku waa labadii wax magan gelinaayey waa qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas labadaas ilaa ay soo degeen oo la soo dejiyey yani wuxuu akhrin jiray adkaar badan oo markaa waxa weeye uu ilaahay ka magan gelaayo inuu ka dhowro ilaahay sharka jinka iyo markaa cawrida iyo waxyaalaha la midka falamaa nasalataa markay soo degeen labadan suuradood akhada bihimaa labadan buu qaatay oo akhriyey qul acuudiyada qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas wa taraka maa siwaahumaa yacni ducooyinkii badnaayee tacwiidkaaye uu akhrin jiray waa iska daayo iyadoo ku kaaftoomay labadan suuradood buu ku kaaftoomay oo tacwiidaadkii badnaa waa iska daayey rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah sheekh albaanina waa saxiixiyey oo mishkaadkiiyo saxiixuljaamicaba waa ku saxiixiyey meelaha qaarkood oo kalena waa ku taxsiiniyo wuxuu yidhi waa xasan marka waxa weeye isma diidayso waxaa markaa dhici karta sanadkana inuu xasan ka dhigaayo ee saxiixa markuu leeyahayna uga jeedo waa saxiixun likhayri uu sidaa ka tilmaamaayo xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadliga ay leeyihiin labadan markaa suuradood fadligooda waa laga qaadanayaa xadiidkii horena waa ku tusinayey fadligooda lam yura miluhunna qatu xadiidkan laftiisuna waa tilmaamaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam ducooyinkii badnaa ee tacwiidaadka ahaa ee uu akhrin jiray ee uu ilaahay magangeli jiray wuxuu markaa kaga kaaftoomay badankoodii inuu labadan suuradood akhriyo ayuu kaga kaaftoomay marka inay muhim yihiin akhrinta la akhrinayaa laga qaadanayaa oo sharka shayaadiinta iyo sharka ashyaada oo dhan baa ilaahay laga magangelaya qul acuudu birabbi alfalaq min shari maa khalaq yacni wax kastuu ilaahay abuuray oo shar leh sharkooda ilaahu iga magan geli baa macnuhu dhacay ya kuma gaar nooc gaara kuma gaar markaasaa la sii sheegayaa qaarkoodna oo kuwii saxaradii iyo falalowyadii gaar loo sheegaya oo kuwii xaasidiinta xaasidiintu waa kuwii xawriyeya kuwa markaa wax xaasidaya sharkooda inuu ilaahay kaa magangeliyo kuwa markaa wax sixraya inuu kaa magangeliyo yani waxaway si khaasaa loo sii sheegay oo si gaara loo sii tilmaamay laakiin si caama ashyaada uu ilaahay abuuray oo dhan wixii shar leh inuu ilaahay sharkooda eh, ka badbaadiyo ayaa marka waxa weeye yacni ilaahay ruuxu kaga magan gelayaa akhrinta uu akhrinaayo maca widitaanka uu akhrinaayo saas aawadeed eh, waxyaalaha marka lagu daweeyo jinka iyo eh, isaabada qofka marka la dureeyo ama la sixro ama la cawriyo yacni il insi ha noqoto ama il jin ha noqoto kullu daalika waxyaalaha lagu daweeyo waxaa ugu fiican ruqyooyinka lagu tufaayo macawiidataanka iyo aayatulkursiga iyo labada aayadoo suuratulbaqara ugu dambeeya ayaa ugu nafci badan ya yacni marka ayaa ugu nafci badan sidaas aawadeed in aad loogu akhriyo ayaa marka waxa weyaan aad iyo aad u sii fiican in lagu dadaalo aad lagu akhriyo in labada marka waxa weeye labada qul acuudu iyo aayadda aayatulkursiga iyo labada aayadood suuratulbaqara ugu dambeeya ibnu kasiirkuna wuxuu odhanayaa wax sixirka lagu daweeyey waxa ugu nafci badan aayatulkursiga mucaawidataanka ya anfac weeyaan buu odhanaya ruqya lagu tufaayo waxa ugu nafci badan aayatulkursiga iyo waxa weeye mucaawidataanka saas aawodee akhrintooda waa in la badiyaa khaasatan dadka xanuunnada la garan waayey marka ay hayaan dadka qaar baa waxaa dhici karta inay dhakhaatiir ku wareereen oo aad ugu tageen oo haddana wax fiican aan lagu sheegin haddana marka intaa cabanaya hadduu ruuxu caynkaa yahay oo markaysa markaa dhakhaatiirtii ay garan waayeen marka wax cillada ay garan waayeen qofkiina markaa xanuun ku sugan yahay oo uu xanuunsanayo xanuunkaasi waxay u badan tahay inay tahay alarwaaxu alardiya inay jiman markaa tahay ama cawri tahay ama sixirra tahay ya cawridu waxay noqon kartaa dee mid insi waxay noqon kartaa mid jin oo jinka laftiis waxbu cawriyaa jinka laftiis waxbu cawriyaa markaa dee in markaa qiraa'ada la badiyo aada loogu dadaalo oo laiskaga celceliyo mucawidataankao kale laysku tufo aayatu kursiga aad loogu celceliyo waqtiyada qaarkood hadduu ruuxa awoodi karo sabciina mara uu ku celiyo sabciina mara uu ku celiyo markiisa markaa aayatu kursiga oo sidaas markaa uu wado aad iyo aad buu ugu intifaacaya aad iyo aad buu ugu intifaacaya hadduu biyo zamsama helo uu ku akhristana way fiican tahay suuradda marka acdamu suura hadduu ku darsadana oo faatixada ana waxa weye iyaduna waa kasii sii fiicanta hada ajwad waa kasii sii fiicanta ibnuqayim wuxuu odhanayaa mar baan xanuunsaday buu odhanaya markaasaan dawana waayey makana waa joogay waxaan samayn jiray buui biyaha zamzamka intaan soo qaataan faatixada ku akhrin jiray buui qalbiga intaan soo xaadiriyo yani marka lagu ahrinaayo waa inuu qofkii marka waxaweeye si ikhlaasa yani u akhriyaa niyada soo xaadiriyaa qur'aanka markaysaa u fiirsadaa qalbiga waxa kale ka saaraa dabaad markaysaga ku tuftaa dabeedna bacda dalik markaysa markaa u cabaa waxna isku shubaha ya waxaan ka helay buu ihi dawo aan markaysa wax kale ka helin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk